بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii sagaal iyo tobnaad ee ka mida min النبdة الزakiية في الqawaacid الأصliية waxaynu ku soo jiray qismigii labaad ama noocii labaad ee ku saabsanaa ma yatawaqafu calayhi الاstidlaalu min xayثu fahmu mufradaadkeedii iyo jumalkeedii buu ka soo hadlahayay arar bayna u badan tahay masaa'ilku sheekhu ka soo hadlay oo ka qayb qaadanaya kuna ayna kuna xidhan tahay fahamka alfaadii carabiga ahayd ee sharciga ahayd intayna darsiga guda gelin alkinaaya watacriid ba inoo dambeeyey alkinaaya watacriid way isu dhow yihiin faariqa u dhexeeya inaan baraarujiye ahayd maana baraarujinin baan u malaynaya alfarq bayna alkinaaya watacriid waxaa weeye mulaazamada mulaasamada lafdiga kinaayada ah iyo macnahaad ujeedo ka dhaxeeya waa mulaasamo waadixo banaanka taalla yantaqil ilayha dihnu sariican alkinaaya markaa tiraa kaiiru ramaad fulan waa kaiiru ramaad awiil najaad fahamkaadu marka aan dhahay bal waa awiilu najaad soodhkiisa ama mxuu ahaay xadhigiisa ama suunka qorigiisa iyo seebtiisaa dheer durbo waxaad fahamkaada u boodahayaa in ninkaasi uu yahay nin dheer marka almulaazama bayna alkinaaya wa bayna almacna almakniyi canhu waa mulaazama waadixa yantaqil ilayha adihnu oo yani macnihii makniga ahaa sariican waa kinaayada baabkeeda oo taasaa marka iyadu ay lagu yaqaana ama tacriid asagu lafdigu kuma watusahayaba qrاaئن الأحواaل baad ka fahmi macnaha loo jeedo laa yduل عalayhi lفظ laa min qarيib walaa min baciid siyaaqa hadalku uu ku yimid iyo meesha ruuxu uu dhigay un laga fahmaya maqsuudka waa tacriidka markaan ku dha inagoo murmayna lasto ana bikaadibe nin baa wax sheegay markaasuu daldalay axaadiiii aadu ka sii da markaas kolley anugu beenaalami kolley anugu beenaalamiihi kuma tusahay hebelow beenaalaata laakiin siyaaqa ay ku timid iyo xaaladda aad tidhi iyo qaabka hadalka u dhigtay waxaa laga fahmay inaad u jeedo hebelo adaa beenala farqi u dhexeeya altacriid walkinaaya waa intaa almulaasama bayna alkinaaya والمعنى المكني عنه وملازمة واضحة للعارف باللغة ينتقل الذهن إلى المعنى المكني عنه سريعا أما تعريضك شيء la sarbeebayo ama la maldahayo lafdiga kuma tusayo waxaad ka fahmaysaa siyaaq الأحواal qaraa'ن الأحواal maqaamka booska kulba la joogo ayb arigaasa udheeeya intaas aan kaga tagno uma intaa kadib bui sheekhu almurakab wuxuu ka soo hadlay xalay mufradaadkii iyo masaa'il la mid ahoo dee aanu soo dhammaynay una badnaaha dee majaaz iyo howlihiis u badnaa kadibna kinaayihii tacriid uu ku gebagabeeyey uma intaa kadib almurakabu lafdigii murakabka aladii kaasoo sabaqa uu soo hormaray masaa'il badan buu caawa ka hadli doona wadaadku waana bidaayadii maqsuudkii usuul fiqi baad moodaa caawa inuu taaban doono alfaadda marka la marayo marka wuxuu ka hadli doonaa murakabkii uu ka soo hadlay yuu ka hadli doonaa kalaam kalaamkii buu tacriifin doonaa isaga qaybihiisii kadibna masalatu alab alabkii anwaacdiisii kadibna wuxuu u gudbi doonaa khabarkii iyo inshaagii haddana wuxuu ka hadli doonaa dalaaladii loo yaqaanay muxuu ahaa ishtiqaaqi ishtiqaaqi macnihii lo odhan jiray mabaaxiiisii haddana manduqiya mafhuum buu ka hadli doonaa kadibna muxkam iyo mutashaabih iyo mujmal iyo mushtarag iyo mubayan masaailkaasu caawa wadaadku tibaaxi doona masaail aad fara badan ayb uma almurakabu murakabkii aladii kaasoo sabaqa uu soo hormaray tacbiiruhu tafsiiruhu buu hadda ujeedaa cadayntiisa aynu soo marnay murakabadi waa soo marray waa shayga jusigiisa uu tusahayo calaa juزi اlmacnaa waad soo marteen ayb ima an yakuuna mufiidan murakabka laba mid un weeye inuu wax faa'iideeyo wa huwa alkalaamu kii mufiidka ah murakabkii mufiidka ahaa faa'iidatan yaxsunu sukuutu calayha dee waxaad kusoo marteen naxwiyaadkii kaas waa kalaam laba macnaa uun baraarujinaynaa midda hore ah ee tarkiibku shardi ma ah fi cinda bacdi nuxaad tarkiibku kalaamka mufiidka inuu murakab yahay شharطi maaha cinda jamaaca min anuxaat ayb kamini ah alxata almagribi oo isagu wuxuu yidhaahdaa xarfu jawaabka nacam iyo balaa iyo laa oo kale waa xarfi mufrad ah oon murakab ahayn wabittaali macno faa'iidaynaya haddaan ku dhaho maalan buu yidhaahdaa isagu iyo rag lamidka aqaama zaydun maxaad dhihi nacam nacam wuxuu hi waa xaraf mufrad ah yacni waa erey mufrad oon murakab ahayn aan dhaho meesha xaraf ma yaalle wabitaali muxuu faa'iideeyey faa'iide aad ku aamusayso haddaad tirahdo alam yaqum zaydun zayd miyuusan istaagin waxaad ku jawaabi bala bala bala marka waa kalima mufrada wamaca dalika afaadat faa'ida yaxsunu sukuutu calayha laa haddaad ku jawaabtana oo aqaama zaydun laa aan ku dhahno waa nafsa shay laa iyo balaa iyo nacam wuxuu leeyahay waa kalimaad mufrada tufiidu faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha marka shari ma aha atarkiib tarkiibku shari ma aha lilifaada jamaaca sidaa ku taga laakiin jumhuurtu waad garanaysaan ra'yigood waxay leeyihiin waxay ayagu u carareen taqdiir taqdiir bay u carareen waxay ku kalaamku waa kalaam daahirka mufrad laakiin waa jumlo oo markaan aad leedahay nacam nacam qaama zaydun baad ujeedaa balaa qaama zaydun balaa waqad qaama laa iyo lam yaqum wey marka waa taqdiir bay qadarhayaanoo jumladii mufiidka ahayd ama tarkiibkii waa maqan yahay ayib ikhtisaaran baana loo goostay yaana saa loo yeelay qolyaha ka soo horjeeda waxay dhihi karaan indhahaan alaslu waa maxa waa cadam taqdiir asalkuna wax la qadarin weeye kelimadana sida ay u tahay mufiida qaybta labaad ifaadadu ifaadadu laftirkeedu shar ma aha lilkalaam cinda bacdi الnuxaad ila wuxuu ihi sheekhu ima an yakuuna mufidan murakabkii wa huwa alkalaam wixii wax faa'iideeye unbaa kalaam ah wa madhab اljumhuur jamaaca min anuxaat walaqooyin waxay qabaan weliba rag badan baaba loo tiriyaay in faa'iidadu aysan shardi ahayn marba hadduu murakab yahay afaada aw lam yufid cinda bacdi اnuxaati waa kalaam waa kalaam bal ilmuhmalu muhmalka agtooda kalaam ah jumhuurtuna waxay yidhaahdeen murakabka aan wax faa'iidaynaynin in la yidhaahdo waa kalaam waa majaaz tajahus iyo tawasuc weeye halkaas iyagu ay tageen waxaana la dhihi karaa alaslu waa maxay waa almajaazu waa khilaafu اlasli xalaynu soo maray almajaazu waa khilaafu اlasli marka waa masaa'il khilaaf ka taagan laakiin sida uu sheekhu inoo sheegay waa ra'yu jumhuuri ahli cilmi aanu ka socon wa huwa alkalaamu weeye wاlkhilaafu kalaamka iyo jumladu cinda اljumhuur waa mutaraadifayn cinda اljumhuur cafwan aan yana khaldin waa waa mutabaayinayn cinda اljumhuur jumlada iyo kalaamku waa laba shay oo kala duwan aljumlaةu qad tufiid waqad laa tufiid laakiin murakabka mufiidka unbaa kalaam la yidhahda cinda اljumhuur jumlada silada iyo jumlatu shardiga iyo jawaabo shardiga iyo gooni u go-an iskood waa jumal cinda ahli اlcilm laakiin kalaam ma aha liannahu laa yufiid in qaama zaydun waa kalaam cafwan waa jumlo in qaama zaydun waa jumlo laakiin maadaama uusan wadanin jazaagiisi ama jawaabkiisii laa yufiid ayadoo sidaa tahay marka waxay qabaan jumhuur ahlicilmi alkalaamu waljumla waa maxay waa shay-aani ismaani mutabaayinaan zamakhshari iyo abu cuhmaan ibnu xaajib abu camr ibnu xaajib waxay qabaan aljumlatu waalkalaamu waa mutaraadifayn waa isku mid marka haddana intaasay sheegaan wاlkhilaafu khilaafka ku jira fii kownihi kowni اlkalaami xaqiiqaة fi اlisaaniy wa fi الnafsaaniyi mashhuuru hadda wuxuu u gudbay baxi ay ashaacire leeyihiin oo dhib badan ummadda inuu dhib u korin waxba aan taraynin waxbana kuma faa'iday laa fi اlusuul walaa fi اlcaqaa'id meel uu wax kaaga tari oon maxtarakiya dhib ka ahayn ma jiro yacnii baxi kalaami ah oo wadaaddo u dhaxeeya unbaa lagu soo dhex tuurahayaa funuuntii cilmiga ahayd kadibna ardada ku rafaadaysa wاlkhilaafu khilaaf ku jira fii kowni kowni اlkalaami saddex madhab baa adugu caan ah kalaamku ma xaqiiqatun baa fi اlalfaadi wاlqowli اlisaani mise waa xaqiiqatun fi اlmacna الnafsaani mise waa mushtarakun baynahumaa saddexdaa wej wey saddexdaa qowl baa u caansan jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan ahlulbidacooda iyo ahlu sunnahooda oo dhanba waxay qabaan kalaam haddii la idlaaqo waa xaqiiqatun fi اlaqwaali wاlalfaadi اllisaaniya haddii loo jeedo kalaam midka macnawiga ee nafsaaniga nafsaaniga waxaa looga jeedaa hadda intaanan hadlin ama aadan kelimada ku hadlin ama waxa aadan sheegin waxaad naftaada ku suuraysan wixii aad dhihi lahayd kelima kuu diyaarsan baad kadib yaad ka sii dayn soo sidaa ma ah hadalkan ka soo baxaya dibnahadana waa kalaamkii qowlkii lisaaniga ee lafdiga ahaa macnihii marka hore naftada ku wareegayana waa maxay waa alkalaam anafsaani alkalaam annafsaani bay u yaqaanaa marka ma midka niyadaada ku wareegaya mise waa midka dibnahaada ka soo baxay jumhuurtu waxaan jir waxay qabaan waa midka dibnahaada ka soo baxay haddii midkaa hoose loo jeedo oo macnaha marka hore aad ku fikiraysa loo jeedo intaadan xuruufta ku hadlin qayd baa la raaciyaa yaquuluuna fii anfusihim waa in la raaciyo qayd fii anfusihim iyo waxbaa lagu xidhahayaa zawartu fii nafsi kalaaman acjabanii hawshii sayidina cumar marka in qayd la raaciyo mayon qur-aanku iyo sunnadu iyo luqa alcarab ma taqaano in kalaam lagu iطlaaqo macno naftada ku wareegaya ashaaciradu waxay leein waa xaqiiqatun fi الnafsaaniyi wa majaazun fi اlqowli allisaaniyi اlafdiy waxoo dhan bay cagsanayaan leanna iyagaa qaba kalaamku ilahi inuu nafsi yahay masalat اlqur'aan baa meesha ay soo gashanayaan dhib baa meesha ka taagan wadaadana waxay dhan waa mushtarak kalaamku waa lagu ilaaqaa lafdiga waxaa lagu ilaaqaa nafsiga macnawiga ah mid walbana wuxuu u baahan yahay marka lagu xambaarahayo in qariinaan loo helo haddii qariina la waayona ra'yiga ahaa yajuusu xamlu lmushtaraki calaa macnayi aw macaanihi cinda alimkaani wa cadam اtanaafi halkin baad u laaban intibaada inoo sheegaya laakiin aanan ka socon wاlkhilaafu fi kowni kowni alkalaami xaqiiqatan xaqiiqa uu ku yahay fi lisaaniy ay fi lqowli lisaaniy iyo wa fi nafsaaniy inuu xaqiiqa u yahay nafsaaniga macnawiga ah nafsaaniga hadda waxay ujeedaan waa nafsaaniga qadiimka ah ma aha mid hadda ay ka hadlaayaan midka qadiimka ay ujeedaan alle mashhuurun khilaafka waa khilaaf caan baxay fii kutubi usuuli اdiin aw اlkalaam wanuqila waxaa laga soo guurshay can ilashcariy raximah اllahu tacaala yani waa masalatu maa xukmu ataraxumi cala ahli اlbidac oo marka adugu aaminsantaha abulxasan alashcari inuu yahay mubtadici haddaad aaminsantahay imaamu hudan wa sunna weeyana haddee waa sidii birmaawi oo kale wakaa naxariista ka sii daynay qowlaaya laba qowl baa ku jira laba qowl baa ku jira waa masala jadaliya abulxasan alashcari cinda ahli اlcilm wadaadda waxay u arkayeen nin imaama oo aqoon leh khaldamay mabaaxid usuulia oo diina ku khaldamay marka ariiqadii uun mujtahidiinta khaldama hala mariyo dad badan baa mara jamaaca min alxanaabilana zindiiq loo soo diray diinta inuu aafeeyey yaa aaminsan yihiin waa zindiiq zandaqana ku dhintay ree magaal ahaa yunaafiqu ahla sunnati wa ahla اlbidac marka nin burdhaglaysta oo maalin walba meesha daruurta ka horto ka biyo caba ayuu ahaa bay iyagu abaan jamaaca min axanaabil bal wadaadkii abulqaasim sacad ibn sacaddiin azinjani kitaabkiisa manduumada ah wuxuu ku soo guuriyey inuu nasraani ahaa isqariya asagu qabaaba marka waa laisku kalax tegayaa baashu marka wadaadda saasay qabeen wadaaddana waxay qabaan inuu yahay imaamu sunnatin wahudan bidco iska daaya wax soo agmara ma jiro marka waa mujtahid khaldamay iyo waa imaamu hudan iyo waa zindiiq isqarinaya wadaado u dhexdhexeeyaa jiroo yidhaahda imaam hudanna ma aha zindiiqna ma ahee waa mubtadic min ahli bidac marka afartaa war baa jira marka nin walba tiisa ayuu ku dhufsadaa walaa shaka marka kutubtiisa la akhriyay iyo eraadiisu nin xaqdoona inuu ahaa laakiin aqoontiisii ayaa waxay dhigtay meel aan usuusha qaarkeed loo baahnayn ayb aan iskaga soconno nuqila can alashcari waxaa laga soo wuri qowlaani baa laga soo guuriyaa axaduhumaa midkood waxaa weeye annahu kalaamku mushtarakun waa la wadaagaa baynahumaa bayna alqowli اllisaaniyi wاlqowli الnafsaaniyi ama alkalaam allafdi aw alkalaam الnafsi والثاني qowlka labaadna waxaa weeye أنhu xaqiiqaة في النafsaniyi faqad soo ma aragtid in lagaba dhaqaaqay kii islaamka u badnaa uu ka dhaqaaqay jumhuur alculamaa waxay qabaan inuu yahay xaqiiqatun fi اlkalaami allafdi majaazun fii hayrihi ayb qolyaha majaaska aan sugaynina maba qabaan waxaan intaa ka ahayn inuu loo isticmaali karo haddii loo isticmaala macna nafsi ana markay qariino raacdo sidaasub xaqiiqa inaga al soo mar majaasku hadday qariino cayinto ama ay laasimiso waa xaqiiqatun biwadcin aanin bay ku tagahayaan wa calaa kuli taqdiir buu idhi si kastaba ha noqotee fallisaaniyu kalaamka lagu hadlee nudqiga ee lafdiga ah huwa maxalu lbaxi fii hada alfann kii kale wuxuu kuu tari maayo waxa la baadhahaye nebi maxamed mucjiza u ah ee baraahiinu nubuwa aayaat risaala ah ee nabiga u makhraati kacay ee subano uu ku faanayo ee aakharana uu ku faanayo adduunkana u ah mucjiza khaalida waa maxay waa kalaamka murakabka ee lafdiga ee lisaaniga ee suurat اlfaatixa ilaa suurat اnnaas ah ayb naftada wax ku jira aday kuu taallaa icjaazka markaad ka hadlaysa kaad ka hadle kutubta ay baadheen ee ashaacira xataa ay ku leeyihiin ba qasabu sabqi fi hada albaab ayagaaba ah marka baabkan la marayo wadaadkoodii muxuu ahaa sheekh cabdilqaadir cabdiqaahir aljurjaani iyo abubakr albaaqilaani markay qadiyadan ka hadlayan waxaa dhib fanniga nimanka ka fiicanba ma jiro waa xaqu yuqaal mucusilo marka laga soo tago lambar kow bay qaadahayaan rag dambeoo salaa iyo kuwa horeeyo ayagu mawduuca kaba hadlayba mooye waxa la baadhayo icjaaska cilmiga iyo qur'aaniga ah waa aqwaashan ka timid min allahi subxaanahu wa tacaala haddii axkaamtii la baadhina alfaadan baa laga baadhi nafsaani meella ma haysto waa iska baxi kalaami oo iska maxtaraka ah mooyeene waxba kuu tari maayo tiibuu sheekhu usoo degay wa calaa kulli taqdiir fallisaaniyu aqwaasha ka timid shaarica ee kitaabka qur-aanka iyo sunnada ah huwa maxalu lbaxi baadhidda maxalkeedu asaga weeye fi hada waxa laga hadlo ee la baadhe axkaam laga dheegto waa halkaas maxaa yeeley usul laba shay unbaa la baadhaa inaad dhowr goor baraarujina waa laga yaabaa mar waxaad baadhi almaqsuud min alalfaad marna waxaad baadhi almaqsuud min alaxkaam labadaa godbasaabad baadhiba sidaaduba wax kaloo kuu dhiman ma jiro iraadaة الشhaarc aw muraad الشhaaric min lafdihi rasuulku weedhan markuu yidhi muxuu ooga jeeday ilaahay hadalkan muxuu ka rabaa marka iraadaة الشhaarici aw muraad الشhaarici aw اlmaqsuud min alalfaad waa hiya اlaxkaamu alfaadu waxa looga jeedo ee ilaahay u jeedo ama rasuulku u jeedo lafdiga waxa laga raba waa maxay waa waa alaxkaam axkaamtu markay kuu sugnaato ood heshana waxaad haddana baadhi almaqsuud min alaxkaam waa maxay waa alxikam wاlmaqaasid alxikam wاlmaqaasid labadaa godba weeye haddii lagu ma hi iraadatu sharci min alfaad waxaa tidhahdaa hiy alaxkaam haddii lagu yidhaahdo ma hiya iraadat shaarici min alaxkaamna hiy almasaalix wاlghayaat alxamiida weeye xukun walba marka maslaxo iyo xikmu tooganaya xaqiijinaya hirgelinaya ama mafsadu baabi'inayaa oo yaraynaya ayib ama anfaana inagu ama yaanan fahmayn marka loo yimaado tafaasiisha maqaasida iyo masaalixda ayib wa fi tafsiir tafsiirka gudihiisa marka qur-aanka la fasiri ama axaadiista la fasirhayana waa maxay waxa la baadho waa alfaada unbaa laga hadlaa wa cilmi اlbayaan balaaqada cilmiga hadda balaaqada buu ujeedaa bifunuuniha الثalaaث iyo wa cilmi الnaxwi ayib wa cilmi xataa alluqa oo tasriifkii iyo macaajim luqadii caadiga ahaydba waxoo dhan la baadho waa inta cilmi naxwi hadda markuu idlaaqaysho wuxuu hoos gelinayaa xataa sarfiga waa nooca kamida qayb ka mida naxwada weye saa darteed ba ragga hore mutaqadimiinta ayagu asarf naw faa'iideyn iyo qaabka loo eh, loola dhaqmahayo iyo si dilaalaadku isu bedelhayaan aad ka hadlaysana waa cilmu annaxw fasaaxada hadalka iyo balaaqadiisa iyo cunimada hadalku u cunayo maqaamka la taagan yahe booska markaad fiirinaysana waa cilmu albalaaqa marka iyagunba adwaarta qaybsatay kulli waa culuum alcarabiy marka sheekhu wuxuu ku yidhi iska soo gaabiya kalaamka mufiidka ah ee lafdiga ah ee lisaaniga ah ayaa laga hadlaa usuul fiqiga tafsiirka axaadiista culuum alcarabiya meel walbaad joogto inaga daa marka baxigii ahaa <laughs> inaga daa nafsi iskaga soo hara waa fiicanya sheekhu wuxuu yidhi fain afaada alkalaama haddaba kalaamkii hadduu faa'iideeyo hadda wuxuu bilaabayaa alabkii kalaamkii in loo qayba alab iyo inshaa iyo khabar buu sheekhu inoo bilaabi doonaa wuxuu yidhi fain afaada alkalaam kalaamkii mufiidka hadduu faa'iideeyo alaban codsi bidaatihi iskiibuu u faa'iideeyey ficlan kaana aw tarkan ha lagaa dalba waxaan samee ama ka tag ha lagaa dalbee falmru baa la yidhaahdaa ka hore ee ficliga ah wanahyu iska reebid baa ka dambee tarkiga ah haddii lagaa dalba waxaan samee ama iska daa horta waa alab waxaana u kala go'ahayaan amar iyo nahyi saasuu sheekhu inoo yidhi dhibba ma lah kalaamku wuxuu iskaga yimaado asalkiisu min ismin wa ficlin ama min ismayni iyo wixii ka sii badan howlaha uun dagaal baa ka taagan ayib wadaaddo qabaa jira kalaamku wuxuu iskaga iman karaa ficil iyo xaraf iyo xaraf iyo ism niman ku tegay baa jira oo luqawiyina dhibba ma laha meesha bidaatihi ixtiraaz wuxuu ka ixtiraazayaa ma yadul calى الطalbi biاlqariinati aw biاllaazim kalaam waxaa jira mufiid ah oo yadul calى الطalb laakin biاlqariina aw biاllaazim hunaa wuxuu rabaa waa kalaam yufiidu الطalba bidaati ay bilafdihi lugatan wadcan ayb haddaan ku dhaha maala ana aطlubu minka kada wa kada waxaan kaa doonayaa waxa waxaas hadalkaani waa طalb min xayثu اlmacna laakiin طalb ma aha min xayثu اdilaala اlafdiya waatuu ka ixtiraazayo fain afaada اlkalaamu طalba bidaatihi ay biwadcihi lugatan markaasi ficlan kaana aw tarkan fahuwa اlamru aw الnahyu hadduusan laakiin uu bilaazim kugu tusahayo sida ta hadda aan kuu sheegay haddaan ku dhaho waxaan kaa rabaa qalin waxaan kaa rabaa waa khabar hadda waa khabar caadi ah dalab meeshii ma yaallo laakiin nuxurkiisu waa maxay nuxurkiisu waa maxay acطinii qalam wey marka waa bilaazim bilaazim wey ayib waa akhbaar tadulu calaa macna alab akhbaar ku tusaysa macna alab wey waxaa la mid a inuu bil qarina kugu tuso waxaa tihi nin yahow eh, ana cadshaan baad tidhi ana cadshaan waan oomanahay macnaheedu waa maxay biyo isii un weeye waxaa tii nin madaxa xanuunhaya shah baa jira madaxa xanuunhaya marka maxaad leedahay shah laga shuba amar weeye qariinada ku tusaysa hadda qariinada hadalka iyo siiqaad ud leedahay eh, waan oomanahay iyo waan gaajaysnahay iyo waan daalanahay haddaad tirada bimacna waa maxay war hadalka iga danyar nasta wey laakiin kuma caddo marka maa dala calى اalbi biاlaazimi aw biاlqariina hadda sheekhu kama hadlaayo wuxuu ka hadlayaa maa yadulu calى اalbi bidaatihi inaad igrateen baan u malay kaa marka waa amar cafwan waa alab baa la yihahdaa wuxuuna u kala jabay amrun wa nahyun haddii lagaa codsado wax samee waa amar haddii lagaa codsado waxaan ka tagoo ka hadhna waa waa nahyi ayb haddaan maalan ku dhaho waxaan rabaa uriidu an tatruka اlada muxuu noqonayaa waxaan doonayaa an tatruka اlأdaa dhibka inaad ka tagto waa khabar laakiin bimacnaa annahyi ah waana alab waa alab noociisii nahyiga ah kuwaasoo dhan ma soo gelahayaan in afaada اlkalaamu طalaba bidaatihi ayb taa waa qayb qaybtii labaad wuxuu yihi aw alaba in afaada اlkalaamu طalaba bidaatihi aw afaada اlkalaamu alaba claamin buu alaba claamin bishayin nisbiyin baana ii dhigan waa khaa waa iska gaf wey iska saxa nisbiyin waa khae waa bishayin aw afaada alkalaamu kalaamka wuxuu faa'iideeya alaba iclaamin ogeysiin in lagaa dalbayo wax inaad ogeyso ruuxi u sheegto war khabar maafish baan aya wax ii sheeg ayaa matna lagaa codsaday alaba iclaamin bishayin shay ruuxi inaad ogeysiiso ood khabar geliso ood xog siiso kaa dalbay وإن lam yakun bisiiqatin siiqatu alb yuusan ahaanin atanbiih baa la yihahda cafwan stifaam falstifaam waan fogaad haddii lagaa dalbahayo iclaam bishay shay ruuxa inaad ogeysiiso kaa fahuwa اlstifhaam waa la waxaan ku nimid hal cindaka axad hal cindaka axad ruuxu muxuu kaa codsanayaa waxaan ka jaahil ahay in lagula joogay in kale i ogeysii ruux muxuu dalban hayaa an tuclimahu bishay marka kaas waa istifhaam ayb mid saddexaad wa min maadat alab buu hadda yidhi markuu dalabki kuu dham dalabku qaybiyey maa yadulu alaban bidaatihi iyo iyo maa yadulu alclaama bishayin alclaama bishayin istifhaamki marka nahyigii iyo amarkii iyo istifhaamkii wuxuu ku hoosgeeyey aلطalab waa kalaamu yufiidu aلطalab marna alabu tarki weeye marna waa alabu اlficli midna waa maxay alabu iclaamin bishay ayb masaa'il marka dalabka hoos taga laakiin aan sariix ahay oo tambiihi iyo taxdiidkii iyo cardiga u taqaaneen iyo tamanigii tarajigii mabaaxitaas tadana baraarujinaya cilm kalaamna cilm balaagana waa lagaga hadlaa cilmu naxwana de waa lagu taabtaa wa min maadat alab alabka maadadiisa iyo nuxurkiisa waxaa ka mid a wain lam yakun bisiikati alab wey siiqadii alabkiisuon ku imanine atanbiihu baa ka mid a baraarujin toosin shanqadhin kalcardi bandhigi oo kale aw alcarad bifatxi الra'y maad noo yeeshid oo kale weeye alaa tanzilu cindana waa bandhig faqaala alaa taأkuluun qur-aanka somaydan ku arag xoogo waaye waa hadal yar qallafsan baa la diidan yahay marka waa maxay waa hadal reemagaalnimo waa hadal latifan dadka xariifiinta isticmaala ayib waxaa isiiy maxaa ka fiican miyaad isiin kartaa marka qolyaha maxaa laga sheegaa ii sheegay tanzaniyaanku maqaaci markay soo fadhiistaan koob shaha isii dhihi mahayaan waxay le waxaan tuugahayaa koob shaha niomba jai bay ku <laughs> marka war lacag baaba la baxaya maxabaryada maxay ahayd marka hadalka amarka ee qalafsan shuqul reemudugay diidan yihiin baan u malaynaya reemudug wabaa la saaraay ayb kalcardi weeye bandhigga oo kale wix baa lagu bandhigi amar qayaxan lagu siin maayo ha laguu latifo ha laguu qaboojiye erayay ujeeddadu waa maxay waxbaa lagaa dalbahaya ama waxaan kugu baraaruj waxa aan u baahanahay wataxdiidi caraabintii hanlaa tanzil cindana iyo ayb taxdiidka ayaa ka daran caradka isaga ka yar xoog waa caraabin xoogo yar dhoojin baa ku jirta go ahayn maad fadhiisatid weeye fadhiiso ma aha ayib wtamani tamanigu asagu haddee waa waa hawshii uun inaad wax jeclaysato weeye oo waxa yaa heelo ama tamanido layta lii maalun faanfiqahu iyo hawlihii weeyaa inta badanna tamanigu asagu wax mustaxiilka ama shibu mustaxiilka loo isticmaala shayga mustaxiilka ama shibu mustaxiilka inta badan oo ku dhaca wاtaraji quudarayn shay la quudareeyo ishfaaqana hoos gala facasa allah an yatiya biاlfatxi amri min cindihi asaguna taraju inta badan shayga mumkinka ah ayuu galaa meesha waa cagsu tamani cagsu tamani intaan oo kale hadda waa maxay maatata alab bay hoos tagahayaan ee ma aha alab sariixa waa alabiyaad laakiin ma aha alab sariixa intaasuu sheekh ujeeda wain lam yufid ilkalaamu alaban kalaamkii alab faa'iideynaya aan ka soo tagne kii aan faa'ideynayno mima sabaqa fain kaana maqsuuduhu فإن كان مقصوده يحصل بمجرد اللفظ به من غير أن يكون له خارج فهو الإنشاء كبعت وأعتقت وما له خارج يطابق أو لا يطابق فهو الخبر فالمطابق صدق وغيره كذب فهو منحصر فيهما باعتبار ذلك سواء كان معه اعتقاد أم لا فتنتفي الواسطة وإن لم يفيد الكلام هذا هدوسا هذا مفيد كهدوسا فائدين طلبا أو عدس ومما سبق كي صهر مرئة تنبيه عرضك تحديدك تمنك ترجك استفهامك نهيك أمرك كصوتك وذكر قاضي ومش هذا حكاه للدونا إنشاء يا خبرك إنشاء يا خبرك وذاتك حكمدي هاي قوليها كلا قضاء طلبك يا إنشاء يا خبرك قوليانا طلب وحيوزجيان إنشاء وكلامك ربع كلا جبيان إنشاء وخبر laakiin asagu wuxuu ku jiraa rag badanna ay ku tageen in la kala qaybo alabku u yahay qayb madax bannaan qayb madax bannaan inshaaguna uu yahay qayb gooni ah ayb khabarkuna uu gooni u baxaayo dhibba mala fain kaana hadduu yahay hadalkii mufiidkaa maqsuudu waxa looga gol leeyahay yaxsulu mid uu hirgelayo maqsuudkii madluulkii macnihii ujeedadii wax hirgelaysaa bimujaradi اlafdi bihi ay bimujaradi اtalafudi bihi ku hadalka lagu hadlay keliya lafdiga ayaa ujeedada ku hirgelaysa min hayri an yakuuna lahu khaarijun asagoon lahayn wax ka baxsanoo bannaanka yaalla yacni hadalku waa un labo macnaa hadda adoo aad curinayso iyo in wax bannaanka taaganoo muuqdo fil acyaana iyo fil xalaynu soo maray aad ka hadlayso ayib labadaa mid weeye marka kii koobaad buu ka hadlo inshaga wuxuu ku yidhi fain kaana maqsuuduhu yaxsulu bimujarad اlafdi bihi min غayri an yakuuna lahu lilmaluub aw lilmadluuli khaarijun ay khaarijun saabiqun xaala talafudi wey hadalkaada macne ka sii horreeyo banaanka jira ma jiro fahuwa ka alinshaau insha weeye ka wa actaqtu oo kale waa iska caddahay markaad hadda leedahay bictu waan iibiya haddaan iibka bilaabahaya haddaan dhigay weeye wax sii jiray ood ka hadlaysa bee horoo sii jiray ma jiro macnahan hadda bictu iyo ishtaraytu iyo caqaqtu aad ka hadlayso xaqiiqa sii jirta ma amaa khabarku wax dhacay oo hadalkaada ka horreyaad ka warramaysaa hebelow ma runbaa in masaajid hebel waxaa ka dhacay xilligan aad hadlayso xaalad talafud iyo waxa matluubkaad raadinaysa madluulka ayaa kala horeeya waxaa horeeya shaygaad raadinaysay ee madluulkee macnaha waa saabiqun cala atalafudi kaa khabar baa la yidhaahdaa wax waaqicoo dhacay ayaad ka hadlaysaa inta badan ama iman doona ayaad codsanaysaa laakiin markuu inshoog waa maxay wax khaarijka jira mee adaa hadda curin macnahaad bilaabaysa waa shay aad u unkayso ood amaamunayso ayb kabictu wa actaqtu bictu iyo cataqtu asalkeedu waa maxay waa ahbaar ahbaar wey lakiin hadda waxaa loo isticmaalhayaa insha marka waa akhbaarun fi luga laakiin waa xaqiiqa curfiya hadda markaynu fuqada u nimaadno ama sharciga u nimaadno ama xaqiiqa sharciya markaad baabu sharciyaad joogto xagga isticmaalkii mucaamalaadkana waa xaqiiqa curfiya leanna waxaa loo isticmaala macnihi asalka macnaan ka ahay marka isticmaalkii baa taqyiirka la yimid fa curfiyatun oo sharciya haddaan iibiyo weeye annaga shaaficiyada iyo xanafiya isku hayna xanafiya waxay leein alfaadu waa calaa asliha oo bictu iyo actaqtu iyo ishtaraytu waxaa weeye waxaad ka warramaysaa macanihii ku soo guntamay naftaada waaba khabar bay taagan yihiin wax insha allah meesha ma jiraan markaan kula heshiiyeen fooda isgelinay maxaan aaminay soona go'aansaday inaan shaygan kaa eebiyo waxaan kaloo go'aansaday wixii qalbiga ku jira inaan kuu sheego alfaada aan la imanay macnihii guntame ka horeey macnihii guntame baa horey idan waxaan ka warramahayaa maa fii nafsi wadamiirii fabictu iyo ishtaraytu iyo cadtu waa maay waa akhbaarun calaa asliha maba jiro inshaa halkaas xanafiya ku dhufatay annagu waxaan lena waba kama jiraan waa akhbaar weeye fi suura xaqiiqa ahaana iyo macnahaana waa inshaa'iyaat waa isku hayna taasi aan iskaga soo tagna inshaag wamaa lahu khaarijun acyaanta iyo muuqaal jira wixiile iyo wax jira ah kana horeeya talafudkaada khaarijkaasu yutaabiquhu waafaqsan khabarka iyo mukhbaru canhuga iswaafaqsan yihiin aw laa yuaa ama aan waafaqsanaynoo dambeena fa huwa alkhabaru wey haddaan ku dhammatay hebel waa dhintay xilliga aan leey hebel waa dhintay iyo dhimashada ka horeey dhimashada ayb ama hadalka aan sheegay ma leeyahay waaqic taagan haa hebel waa dhintay waaka ninka dhintay geridna waa ta ninkanna waa ka tagtay waa ka hadday marka waa khaarij shay cayn oo muuqda wey oo hadalkaadi uu waafaqi karo oo uu run noqon ama uu khilaafi karo oo uu been noqon hadduu jiro marka khaarij iyo shay waaqica oo yusadiqu alkhabara aw yukadibuhu waxaan lena midkaas waa khabar khabar baan leenahay falmuaabiqu hadalkii ku aaday ee ku habsaday wixi jiray sidqun run weeye wakayru kii khilaafay wixi jirayna kadibun been wey marka meeshay kudhi jireen alkhabaru waa maay waa maa yaxtamilu sidqa walkadibidii unbuqaab kale koogu dhigay muran badana baa ka taaganoo cibaarada nin bay laga leexdo marka saasuu iskaga tegayba fa huwa khabarku munxasirun wuu ku koobmaa munxasirun wuxuu ku koobma yahay fiihi fi lkadibi wasidqi ama fiihi ma fi اlmuطaabaqati wacadami almuطaabaqa bictibaari dalika marka la ictibaariya muطaabaqada iyo cadam almuطaabaqada marka fiihi mada lamiirka hore aan u celina sidqiga iyo kadibka bictibaari dalikana aan ka dhigno bictibaari اlmuطaabaqati lilwaaqic wa cadam اlmuطaabaqati lilwaaqic ayb sawaan waaad marka waxaa siman masalo kale u gudbay oo dhib badan oo dhib badan qolyo waxay leeyihiin khabarku waxaa la yidhaahdaa shayga waafaqa laba shay ictiqaad اlmukhbiri iyo almuطaabaqa alkhaarijiya haddaan ku dhaha hebel waa geeriyooday kow horta anu waa inaan aaminsanaya hebel geeridiisa waa ictiqaad اlmukhbir labo waa inuu jiro geeridaasi ay ka jirto khaarijka iyo waaqic oo ay meeshan taallo labadaa khabarkii laga helo ayaa sidqi ah haddaan ku dhaho hebel waa geeriyooday beenna ay tahay fi lkhaarij anna aanan aaminsan inuu geeriyooday khabarka muxuu waaye ictiqaad اlmukhbirna wuu waaye muطaabaqaة اlwaaqic wاlkhaarijna wuu waaye fahada huwa اlkadibu almuطaabaqa iyo ictiqaad اlmukhbir waa in la helo haddii kale muxuu noqonayaa been hadduu intaa helana run buu noqonaya niman baa intaa shardiya nimanna waxay leeyihiin ictiqaadka mukhbirka cibro ma laha waxba laga soo qaadi maayo waxaa muhiim ah markaan leenahay khabarku waa sidqi ama aan leenahay waa kadib aan leenahay waxaa un shardi ah an yuwaafiqa waaqica aw yukhaalifah hadduu khaarijkii iyo xaqiiqada dhulka ka jirtay khilaafana waa been hadduu ku habsadana waa run adugu fii nafsika abaad been aaminsanaatid oo qolyaha markaasaa odhanaya ee odhanaya waxaa shardi ah khabarku markaan leenahay waa sidqi inuu ictiqaadulmukhbirna uu jiro oo waxaad sheegaysa aad aaminsan tahay waxaad sheegayso horta waa inaad aaminsan tahay labo waxaad sheegtayna waa inuu bannaanka yaallo oo la arkaayo waxay u deliishadeen aayaddii suurat suuratu lmunaafiquun munaafiq maxay dhaheen naclamu inaka larasuulullah ilahna wuxuu yihi wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun munaafiqiin in rasuulku rasuul ilaahay yahay oy dheen nashhadu nashhadu waxaan qiraynaa annaka rasuululahi bay run baa mise waa ben warkaas fi khaarij marka la yimaado waa run hadalkoodu wuxuu waafaqsan yahay alkhaarij alwaaqic xaqiiqada jirtay laakiin maysan aaminsanaynoo hadalka ay sheegahayaan way ka been sheegeen saa darteed ba alla beeniyo wallaahu yaclamu cafwan wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun idan waxay dhaheen mar haddaan la helay muaabaqat mar haddii la helay muطaabaqat اlwaaqic la helay laakiin ictiqaad اlmukhbir uu khilaafsan yahay lilwaaqic muxuu noqday ilahay ku xukumay kadib halkaasay nimankaa ku dhageen warkooda war sahlan ma aha jaaxid iyo niman muctasile iyo niman baa gaashaanka hawsha u qaaday oo calanka bandiiradda u babiyey waana lagu rafaay radintoodii nimanka uran waxay idhaahdeen halkaas ma ahe hawshii weedhay isticmaaleen baa ashahaada isticmaaleen shahaadaduna waxaa lagu yaqaanaa waa inay af iyo ur waa iswaafaqsan yihiin ashahaada fi luqati اlcarab waa inaad waxaad aaminsan tahay aad ka waranto hadday alfaad kale isticmaali lahaayeen ilaahay ma beeniyeen bay yidhaahdeen laakiin weedhay isticmaaleen waxay u isticmaaleen meel aysan lahayn waxaa lagu talaga luqatan wa sharcin loo isticmaalo af iyo uur iswaafaqsan waxayna la soo xaadireen oy ashhadu ku dambaajiyeen hee af iyo uur iskhilaafsan aafadu waxay kaga timid siiqatu ashaduye iyo nashaduye kagama imanin bay dhaheen iskhilaafka af iyo uura iskhilaafeen adugu waa masalo lagu dagaalama tiinbuu wadaadku intaasuu rabaa aan iska ogaada wuxuu hadda ka hadlaayo sawaan waxaa siman akaana macahu muطaabaqadii maceeda ahaya ictiqaad اlmukhbiri am mar haddii hadalku khaarijka iyo xaqiiqda u waafaq waxaad leedahay waa sidqi hadduu khilaafana waa kidib eegi maysid waxa aad sheegtay ma aaminsanta mise ma aaminsanid macnahaas hadda aan ka hadalay buu kuu yuu sheekhu kuu fatantafi waxaa anfoobaysa alwaasitatu haddaan dhahno kullu kalaamin طaabaqa alwaaqica wاlkhaarija waxaa weeye fahuwa sidqun wa kullu maa khaalafahuna waa kadibun wax waasito u dhaxaysa bayna asidqi wاlkadib bayna alkhabari الsaadiq wاlkhabari اlkaadib ma jirayso niman baa waxay yidhaahdeen waasitaa jirta waatuwa ka hadlaaya oo ku leeyahay fatantafi alwaasitatu bayna alkadib wasidqi oo waxay leeyihiin laba suuro ma sheegteen ha annagu waxaan idin leenahay niman yahow khabarku hadduu waafaqo hadduu ictiqaad اlmukhbir haddii la hayo ictiqaad اlmukhbir ruux wuxuu sheegay hadduu aaminsan yahay laakiin khilaafu اlwaaqic uu noqdo kadibna ma aha sidqina ma aha labadii in laisku ogaa af iyo uris waafaqsan baa laisku ogaa hadday iskhilaafaan oo labadu kulmi waayaan labadu hadday israacaan waa sidqi hadday isku raacaan mukhaalafana waa kadib baa laisku ogaa hadday kala hadhaan oo la helo waaad waxaad aaminsan tahay baad sheegtay laakiin marka adduunkii lamid waaqicii wixii maba jiro hadalka waa maxay waxay dhaheen laa kadib walaa sidq laysa huwa bikadibin walaa sidqin run iyo been midna maa maxay marka sugeen waasita bayna alkhabari الsaadiqi wاlkhabr اlkaadib tii buu sheekhu diidan yahay fatantafi alwaasitatu inaad fahanteen baan u malay waa masale mushkila ah ayib muطaabaqaة اlwaaqic haddii la helay laakiin la helay khilaaf uu noqdo mxuu ahaaye maca cadami alictiqaad waxay dhaheen laa kadib walaa kaadibna maaha saadiqna maaha kadalika haddii la helo mukhaalafaة اlictiqaad laakiin muطaabaqaة اlwaaqic la helona ma aha saadiqna maaha kaadibna maaha wadaaddaa sidaa ku tegey ayb bacd اlmuctasila ay ka mid yihiin aan iskaga tagno hadda wuxuu u gudbay sheekhu mar hadduu kalaamka soo qaybiyo u qaybiyo inshaa iyo khabar iyo alab u qaybiyo hadda wuxuu rabaa inuu u gudbo inuu kala saaro kalaam iyo kelimi iyo kelim taana ajrumiyaadka la weydiinaya wamaa zaada calaa kelimatayn laba kelima wixii ka bato saddex iyo ka badan noqda yusamaa waxaa lagu magacaabaa keliman baa la yidhahdaa afaada oo lam yufid ta iska baxi naxwi ah waaxiduhu waaxid اlkelimna waa kelimatun baa la yidhahdaa waa iska istilaaxiya istilaaxi weeye ama luga alcarabiya kelim iyo kalaam iyo kelima waa isku mid ayib taqsiimkan waa taqsiim istilaaxi ah usuuli ah balaaqi ah ama maxaan ku dhahdaye naxwi ah ayib waaxidu kalimaة واlqowl cam kilmaة biha kalaam qad yuam taas waa iska dhib yar tahay almuhim kelimku iyo kalaamku waxaa ka dhexeeya cumuum iyo khusuus wajha waad garanaysaa kulu kalaamin waxaan dhihi karaa oo mufiida waa kelim buu noqon karaa laakiin kulu kalimin kalaam inaysan noqonin ba maxaa yeelay inuusa wax faaidinin baa laga yaabaa marba hadduu saddex xaraf gaadho afaada aw lam yufid waa waa kelim laakiin inuusan kalaam noqonin baa laga yaaba cinda cadam اlifaada kelimatuna waa waa lafdi mufrada oo wax faa'iideeye aan iskaga tagno wakulu lafdin laysa lahu macnan fahuwa muhmalun waa taqsiim labaad kalaamka loo qaybiyo mustacmal iyo muhmal weedha macno leh macnahan loo isticmaalay waa mustacmal baan leenahay midda aan macno lahayn ayb waxaan leenahay waa muhmal muhmal wey oo adoo dib u akhriya jacfaro kale oo yidhaahda racfaj ama zayd dib u akhriya muxuu noqonaya dib haddii loo akhriyo days eh, jacfarna waa racfaj haddee ra'da ka soo bilow ra'da maxaa ku xiga raf soofia kuma xigin cayn ku xiji jiin u dambaysay waa rafcaj ayib waxaaso dhan waa muhmalaad taqsiimun akhar iskaga tagno taqsiim labaad waa taqsiimu luga luqadu haddana la qaybiyo oo waana taqsiim khuseeya mufradaadka mufradaadka khuseeya wa mima yatawaqafu calayhi اlistidlaalu ayضan oo inaad wax ka ogaatay ay iska fiican tahay allafdu lafdigii buu ihi ima jaamidun wa ima mushtaqun weedha qur-aanka ku timaad sunnada ku timaad ama luqada cabiga ku imanaysa lafdi jaamida inuu yahay waana kii murtajalka ah. ayib wa imaa mushtaqun inuu yahay mid lasoo dhambasho meel laga keeno abtir asal leh ayib saddex madhab baa ku jirto madaahib dhib badan weye madhab wuxuu leeyahay luqad dhan waa mushtaqo wax walba asal bay u raadinayaan kullu lua waa jaamid iyo murtajal maba jiray yidhaahdaa nimanka nimanka hawsha ku madax tiiriyey ibnu darastaweyhi iyo wadaadkii ah abubakr alfarisi axmed faris ee iska lahaa mucjam qays lua iyo ya saaibi mxuu ahaa fiqu lua asaaxibi kutubta badan lahaa wadaadkaas iyo almujmal fi lua iyo wadaadkaasa asal ah wuxuu isku dayaa kelimo walbo aragteen toban lmdlaabanasakada kadib buu awood buu sheegtay in lasnaqdiya lagu dayo waa la keri waayo wadaad kala dhaqaajin waa ayb kelimo walba wuxuu isku dayayaa inuu asalkeeda dabagalo af soomaaliga waxa u bahan ya in sidaa loo galo weedhaha la isku ururiyo oo bal mid walba midkay ka dhalata iyo farceeda la raadiyo la tix ila af somaaliga wuu sii dhumahayaa niman halkaasay mareen nimanna waxay dhaheen luuqadu muxuu ahaaye wax la yidhaahdo sidooduba muطlaqan maba laha ishtiqaaq la ishtiqaaqa kulli waadicaa dejiyey waa alfaad jaamida ah mid walba macnahaasa loo dejiye ismiga faacil markaasaa la dejiyey saan baa loo isticmaali waxaad odhanaysaan ma aha asalku waa masderka masderka ficilka laga dhambashay ficilkuna wuxuu sii dhalay asmaa اlfaaciliina wاlmafcuuliina waa sifaat almushabaha iyo howlaheedii waxba kama jiraan bay taagan yihiin calanka daahiriya waata la ishtiqaaqa fi lugaat daahirya nimana ku tagay oo wadaad la odhan jiray ibnu nafta weyhi iyo wadaad laodhan jiray muxuaha wadaadkii laodhan jiray isaguna muqsim ibnu muqsim almuqri ayaa iyagu halkaa ku tagay la shtiqaaqa waa arafaan nin yidhi kulu luqaati waa mushtaqa walaa jaamida fiiha iyo nin yidhaahdo kulu luqaati waa jaamida walaa shtiqaaqa fiiha iyo nin yidhi baashaan kala qaado baasha hala kala qaado fiiha jaamidun wa fiiha mushtaqun madhabkii saddexaad ee mufasalkaa ah ee loo badnaa ayuu sheekhu inoo sheegay allafdu ima jaamidun wa ima mushtaqun mushtaqu maxaa taha de waa luunjeexid dheehasho shay shay laga dheegto laga dhimbilqaato ayb wlishtiqaaqu ishtiqaaquna de waa ifticaal shay baa shay ka lunjeexaysa ka dheehanaysa ayib wuu dhib badan yahay ishtiqaaqu kutub usuulle inta badan kutubta waaweyn mooye mukhtasaraadka sidan oo kale laguma keeno laakiin wadaadku wuxu isku dayayaa waa dhib taagane wuxuu isku dayay inuu khulaaseeyo maa jaءa fi اlbaxr الmuxiiط baxru muxiidka zarkashi wuxuu ku yimid intuu khulaaseeyo cusaare inuu ka soo saaro kadibna wayuziid calayhi bu isku dayaya waa kitaab risaalo dhib badan wey risaaladu ayb marka ishtiqaaqu saddex baa loo qaybiya fi luga ishtiqaaq alakbar wاlawsaط wالsagiir marka abar iyo awsat iyo alasqar saddexdaa nooc baa ishtiqaaqa loo qaybiya midka asqarka ah cafwa midka awsadka ah alishtiqaaq asagiirna waa la yidhahda alishtiqaaq اlakbar alishtiqaaq اlawsad oo sagiirna la yidhaahdo yo alishtiqaaq اlasqar midka caawa uu ka hadlidoobaadku waa alishtiqaaq alasqar aladi huwa algaalibu fii mabaaxith اlishtiqaaq ayb akbarku asagu iska dhibyarayo waa itifaaqu lafdayni fii bacdi اlxuruuf اlasliya laba weedhood inay xuruufta asalka iska waafaqaan barhkeed kulligeed ma ah waa itifaaqu lafdayni fii bacdi اlxuruufi اlasliya inay iska waafaqaan baa alishtiqaaq alabar la yidhahdaa ka halmin wa halbin halbi iyo halmi ba haddii waxaa ka dhexeeya ishtiqaaq akbara ah. midkood baa mushtaq min alaakhar baad dhihi maxaa yeele halb iyo halmi waxay iska shabaheen ha iyo laan waxay ku kala tageen midna ba baa u dambaysa midna miin baa u dambeeya halmun waa fongor fongor ajsaamta iyo weelasha iyo bakeeryaha iyo waxyaabaha jaba inuu dhanac ka duulo ama uu fangormo ayaa albiga la yidhahda mxuu ahaay almiga almiga bilmiim ayb amaa albigu waa duridda iyo acniga iyo ceebaynta awsaaftii ashkhaasta la ceebeeyo macno guud baa ka dhex waa maxay mid walba waa nuqsaamin nuqsaamin weeye marka halmun wa halbun waxaa ka dhexeeya dheen ishtiqaaq akbara lianna lafda ittafaqa fii bacdi alxuruuf alsliya kutub اlfiq markaad marayso waxa dha addamaanu waa mushtaqu min addami ishtiqaaqa iska waa ishtiqaaq akbara liأnna addamaan nuun baa la socda alifna wuu wataa kan kale waa maxay waa daad iyo miim laba miim oo isku qabtay waxaan leenahay mid walba wuxuu faadeeyaa الضمان waa ضم ذimة إلى ذimة ضmiguna waa jamcu شhay ilى شhay marka macno guud baa ka dhexeeya أxaduma waa muشhtaq min الآkhر waa اشhtiقاaq أكبara لأنa waxay iska waafaqeen في bacض الxروف الأsلية اشhtiقاaqa أكbarka cinda اللغاaت لغawiyiin والنuxاad والأdباء waa غayr muctabar lam yucawil عalayhi إلا abوالفتح بن الجini iyo rag yaroo ku raacay mooyeen waxaas waa تakalف erya aan islahayn isla raadso oo meel wada geli oo ka soo wada saar dhibkaas ma jiraan bay naga daaya ibnu jina waxaa nagu aafayn isaga kitaabkiisa khasaa'iska iyo meelo badan kaga hadlay wadaadana way ku raaceen alishtiqaaq alakbar warkiisu waa sida ama alishtiqaaq اlawsaط oo loo yaqaana aلsagiir wa itifaaqu اlafdayni labada lafdi iska waafaqa fi اlmacnaa wa fi اlxuruufi duuna tartiib duuna tartiib ishtiqaaq اlawsaط aw الsagiir waa labada weedhood oo iska waafaqa macnaha ay tusahayaan mid walba uu tusahayo iyo xuruuftana iska waafaqaan bacdi maaha xuruuftana iska waafaqayaan laakiin duuna tartiib qasab maaha in xuruufta kan say iskugu xigeen ee ka kale iskugu xigaan waxay ku miaaliyaan wadaadduhu kaas ishtiqaaqa awsadka ama sakiirka ah ka jadaba wa jabada jabada jiim iyo ba iyo daal iyo jadaba jiim iyo daal iyo ba sabuurad in lagu qorasho ku ficlaan laha dhib ma laha jadaba waa maxay wuu soo jiiday wey hadda jiimka daal baa ku xigatan ta kalena waa jabada jiimka ba baa ku xiga jabada daal baana u dambeeya marka labada xaraf waa isku macne soo jiidid iyo soo dhufasho iyo soo jiidid un weeye laakiin itifaaqu lafdayni fi اlxuruufi wاlmacnaa biduuni tartiib wey tartiibka xuruufta waa midna baa u dambaysa midna daal baa u dambeeya laakiin isku macne kaas waxaa loo yaqaana ishtiqaaq alawsat hadday labada kelimo macnaha iska waafaqaan xuruuftana iska waafaqaan laakiin xagga isku xigidda iyo taxa xuruftu isdaba maro waa alاstiqاaq alawsaط aw الsagiir alاstiqاaqka u dambeeyo oo baabka hadda u khuseeyo waa alاstiqاaq اar alأsqar ka waa maxay waa mid badan oo ka ragnimadu ay ka muuqato weeye oo laysku samriye wadaaduhuna aad u baadhaane waa wujuudu tanaasubin fi اlmacna wujuudu tanaasubin tanaasub aano iyo isu ekaasho iyo isweheshi waa inuu ka dhexeeyo wujuudu tanaasubin bayn اlafdayni fi اlmacnaa wاtarkiib labada lafdi macnahooda iyo qaabkay u tarkiibsan yihiin munaasaba ka dhaxaysa iyo aanu waxaa laga yaabaa inuun tartiib xuruuf jirin in xuruuf badan aan la iska waafaqin intuba waa dhici karta marka waa tanaasub wujuudu tanaasubin bayna اlafdayni fi اlmacnaa wاtarkiib kaasaa la yidhahda waana midka mashhuurka haddii ishtiqaaq la iطlaaqo fi kutub اlluga wاlfiqhi wa kutub اlcilmi wadaadku lafdigan waa mushtaq min kada wuxuu ujeedaa alishtiqaaq alasqar alasqar iطlaaqu lafdi اlishtiqaaqi alghaalibu waxaa way in lagu iطlaaqo ishtiqaaqa asqarka midkii awsadkaad soo marteen iyo midkii akbarka ahaa inta badan looma jeedo asagaasuu sheekhu inoo sharxay walishtiqaaq wuxuu ihi iqtiطaacu lafdin lafdi in laga soo goosto weeye min lafdin aakhira lafdi kale bxayu meeluu yuraddu loo celin karo aلثaani ka koobaad lilأwali yuraddu aلثaani baa la celin lilأwali midkood baa kakala dhig mid baa la dhihi waa farac oo midna waa mushtaq midna waa mushtaqu minhu wa arkaan اlاshtiqaaqi waa arbaca arkaan اlاshtiqaaqi arbaca weeye mushtaqa dee waa kii la soo dhambashay ama la soo jiitay mushtaqu minhuna waa asalkii wax laga keenayay kuufiyiinay basni waad og tihiinoo mushtaqu minhugu waa maxay waa masderka ayb kuufiyiinna waxay dhaheen mushtaqu minhu waa ficilka ayb basiyiin baana ku saxan maxaa yeelay masderku xool macnuu tusaa walaslu fi shayguna cadku waa alwaaxid masderku wuxuu tusayaa keliya xuduud zaman kuma tuso ficilkuna xuduudhii zaman buu tusahaya mar hadduu tacduuda laba macno tusay inuu asagu yahay farac yaa caddaatay ninkan halka macno tusay baa aabba laga yimid ah lianna asla alcadadi waa waaxid baa la isku ogaa marka basriin baa garle hawl itala dambe ahe waa in lafdi lafdi laga soo goosto laga soo dheeheto laga soo muxuu ahay dheegto bixayu yuraddu الثaani lilأwali see loogu celin limuwaafaqati lahu macna macnahaan bay iskaga mid yihiin ama iska waafaqeen iyo wa lafdan xagga dhawaqa bictibaari xuruufi اlusuul marka la eego xuruuftii asalkahayd ishtiqaaqa xuruuf zawaaid wax lagama fiiriyo xarafka zaa'idka la eegi maayo waxaa la eegayaa maadada asalkeedii baa la fiirinaya ayb maca takyiiri maa walow taqdiira markaan leenahay kan waa mushtaq midkaana waa mushtaqu minhu aad leedahay waa laabudda inuu takyiir yimaado inuu tayiir darabaad dhihi waa mushtaqatu min adarbi takyiir baa yimid meella way reeban tahay meella way xarakaysan tahay mid meeshiisa u dambaysa waa muxuu ahaayey mucrab midna waa mabni takyiir maabaa imanaya ila masderkii asagu waa macru akhris kana akhrisu waa mabni waad ogtihi maca takyiiri ma isbedelid wax doorin lala qabo intay doon hala ekaatay walow taqdiiran haba la qadaran marka qaarkood ka daaribin arkaantii show baana ku dhammayn arkaantii inaan intaan bilaabaan ka tagaan malaya waa mushtaq iyo mushtaqu minhu iyo muwaafaqatun fi اlxuruuf iyo tanaasum fi اlmacna afartaa rugni buu leeyahay ishtiqaaqu waa in la helo mushtaq oo uu kuu sheego wuxuu ihi waa iqtidaacu lafdin min lafdin bxayu yurad الثاني lilأwal ruknigii saddexaad waa muwaafaqaة fi اlxuruuf waa in labadan shay xuruufta iska waafaqaan asalka ah midda afraadna waa tanaasubun fi اlmacna labada kelima waa in aana ka dhaxayso laba shay islahaynoo dameerahooda is agmarin haddaad tirado mid baa mid laga soo jiito oon lagugu qoslaade waa in aana ka dhexayso sheekhu maxaa isu ursiisay maxaa ka dhexeeya waa inaad tira waxnaa ka dhexeeya ayib ninkii raba marka ishtiqaaq inuu fahmo hawshiisa xoogow toban boqol koo beej ha ka mucjam maqaayiis alluqa libni faris adaa fahmi qaabka u aslu maadati waa kudhi waa xaraf iyo ra iyo ba intaa weeye intaasoo nooc bay noqota mid walba wuxuu u celinaya asalkii macaan macnihi wada celinaya awood ilaahay geliyey iyo aqoonu leeyahay rabbi waafajiye yaara ka booqanaysa ar iskaga tagdho mushtaqun wamushtaqun minhu wamuwaafaqatun fi lxuruufi watanaasubun fi lmacnaa hiya arkaan اlishtiqaaq idan intaba uu kuu yar muujiyo wmuwaafaqaة lahu macna uu kuu sheeg waa tanaasub اlmacna walafdanna wmuwaafaqaة fi xuruufi bاctibaari xuruufi اlusuul maca takyiiri ma walow taqdiiran na ishtiqaaqaa keenayo iqtidaacaa keenaya shay shay laga soo goostay ayib hal weynoo meeshan taalla haddaad wax ka goosato hashi ma wadatid wuxuun hal aad moodo ama ecogo hilib aad wadataa ka daaribin min adarbi daarib oo laga soo qaatay min adarbi daarib isim faacil min adarbi ka keen kaa waa maxay waa takyiirkii baa lama noqon bu hadda amilada ku ishaaraya mararka qaarkood dadku waa luqzi baa ku jira meelaha qaarkood hadda wuxuu inoo raba sheegayaa takyiirka ku imanaya cinda kii hadda muuqdi buu miaal ku bilaabay ka daaribin min adarbi daarib waad aragtaa haddee alif baa ku taaganoo xuruuftii xarakadiisi waa isbedeshay xarafna waa ku soo kordhay min adarbina waa maxay alif ma wato xarakadiina waa isbedeshay marka waa takyiiri daahir ah takyiirkii khafiga ahaa waa ka washtiqaaqu halaba min alhalab halaba oo ficilkii maadi ah waxaa laga keenay min alhalab haraba min alharab jalaba min aljalab way badan tahay alaba min aalab markanoo kale waa takyiir khafi a ah, waan qadaraynaa taqdiir maa wey war alhalab oo masdar ah xarakooyinkii saaraa un baa kana saarane yaa mushtaa yaa mushtaqu minaas dhihi karta waxaan leenahay iska daa isbedel baa jir calaa aqla taqdiir midna aakhirkiisa hee waa mabni midna waa waa mucrab midda kale waxaan dhihi karaa kan dambe mushtaqa ah oo khalabada ah iyo harabada iyo alabada iyo jalabada ah. waxaan leenahay xarakaadka saaran waxaan ku qadaray inay yihiin xarakaad yimid bacda alishtiqaaq takhyiir baa yimid laga soo guuray hawsha siday ahayd walow taqdiira meeshu kugu qarinhaya wey dhibba ma leh marka takhyiirku wuxuu noqdaa saddex qaybood mid buu noqdaa تayrku إma bزiyaadaةi xarفi aw xarakati aw huma وإma bنaqصi xarفi aw xarakati aw huma dhowr iyo toban nooc baa laga keenaa tayrku wuxuu noqon karaa in xarako lagu kordhiyo mushtaqa in wax laga gooyo asaga in xaraf lagu kordhiyo ama xarako lagu kordhiyo in labaduba la gooyo iyo in laysku daro oo naqsu min jihati waziyat min jiha ay timaado idan takyiirku waa saddexdaa suuro waxaana saddexdaa asal wey laakiin suwar badan baa ka baxa ziyaadatu xarfin aw xaraka naqsu xarfin aw xaraka aw huma in laiskugu kaadaro nuqsaan xaraf ama nuqsaan xarako ziyaado xaraf ama ziyaado xarako shay iskugu yimaado ayb intaasuu kusoo urursadaa wuxuu u masalo kale oo la yidhaahdo garanna ishtiqaaqi waa kaa fahna wadaadow waan fahno waa maxay waa in la helo mushtaq mushtaqu minhu labada shayna ay xuruubta iska waafaqaan aana macana uu ka dhexeeya garanay takyiirna la helo walow taqdiiran ayb laakiin xaggee wax laga soo ishtiqaaqdaa ishtiqaaqu ma galaa majaazka iyo xaqiiqa u gudbo masale ayadna laga hadlo wey walaa fara kala qaad ma laha fi اlijtiqaaq dhambalashadii bayna an yakuuna min xaqiiqati mushtaqu meesha laga keenay ee mushtaqu minhugiisa ah inay xaqiiqo tahay shardi ma inuu majaaz yahay meeshaa doonto wey majaaz wuxuu noqonayaa mushtaqu minhu xaqiiqa waxay noqonaysaa mushtaqu minhu furuuc kalaa ka bixiyo asmaa اlfaacili wاlmafaacili iyo akhirihi kalاshtiqaaqi min almri sidii amri oo wa laga ishtiaaqa amrig waxaan ka keenaynaa ficil maadi amara yamuru baan leenahay waxaan ka keenaynaa ism faaciloo aamir baan leenahay ism mafcuul baan ka keen waan leenahay ma mamuur baan leenahay xukumkii baan laftigiisu waxaan leenahay mamuuru bihi xisaabaa ka baxahay bimacna alqowl maksuus amarka hadda waa maxay waa amarka laba dhowr nooc noqdo shan macnu noqdaa fi lua ayb laakiin mar amaaru noqdaa marna wuxuu noqdaa shay lala yaabo oo kale laqad ji'ta shay-an imran ayb marna wuxuu noqdaa dee xaalad iyo shan iyo sifo haddihi amru fulaan waa maxay waa alcadiim ila shanu baad ujeedaa ayib amru fulaan mustaqiim baad waa nin cadli ah oo xaafidoo sifaad ka warramaysa mar sifa lagu ilaaqi mar shani baa lagu ilaaqi kaa waxaa lagu jamciyaa umuur midka amarka noocaas umuur baa lagu jamciyaa kan e, lagaga hadlo cilmu e, usuulka haddaan haynana waxaa lagu jamciyaa awaamir way kala duwan yihiin marka sheekhu wuxuu rabaa hadda inuu yahay midna waa majaaz midna waa xaqiiqu rabaa laakiin kutub luqa labada waa xaqiiqay leeyihin laakiin sidiisa iskaga socon kalishtiqaaqi min almri oo bimacna alqowl maksuus amarkii ahaa qowlka maxsuus ifcal ahaa ayaa waxaa laga ishtiqaaqana laga keenayaa e, mushtaqaad baa laga saaraya aw majaazan ayb farqi mal an yakuuna xaqiiqatan wa an yakuuna majaazan mushtaqu minhu ama xaqiiqa ha noqdo ama majaaz ha noqdo majaaska muxuu ku miaalay kalishtiqaaqi minhu ay min alamri minhu min alamri amriga wax laga dhambalinhayaa bimacna alficli aw alsha'ni aw asifa oo kii umuur lagu jamcinhaye ah midkan umuurta ah wuxuu leeyahy waa majaaz xaqiiqaduna waa midka amarka ah asna waxaad ka keenaysaa weeye maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa tusaale gaaban hadda soomeenna soo dhin xalay aلsalaa luqatan waa adducaa sharcanna waxayna waa aqwaal iyo afcaal makhsuusa aan isku ogeyn waad ifaanteen baan u malay markay sidaa tahay haddaan matala aلsalaa oo xaqiiqada sharcigayd ah xaggana majaaz luqa way noqonaysa ayib ila luqada laga soo tegay markaan wax ka dhambalanayna aلsalaa aan ka keenayna musalli iyo yusalli iyo salla aan ka sii daynayno ma waxaan ka dhambalanaynaa min adducaa oo xaqiiqadii hore luqada ahayd mise majaaskii dambe ee ahaa asalaatu waa aqwaalun wa afcaalun muftataxatun ilaa aakhiri baan ka dhambalanay waxa la sugay waa intaa mushtaqaadkan dambe ma asalkiibay ku aroorin yaan la aadnaa mise majaaskii soke ayaa mushtaq minu noqonaya khulaasadu waa intaa ayb ee lama diidino inaad asala ka keeni karto yusalli wasalla muxuu ahaa musallin waxo dhan waan ka keeni lakin waxa laisku hayaa halkee ah masdaru ishtiqaaq ma xaqiiqadii hore adducaa ahayd oo lagu sameeyey tajawus iyo waasicin iyo tawasuc mise majaaskii u dambeeyey baa laga fiistoo waa intaan waxa laisku hayo aynu ka socon waqad yakuunu waxaa laga yaabaa alishtiqaaqu inuu noqdo mutaridan kamaa maalna wqad laa yadarid kalqaaruura macnahan xalaynu soo maray majaaska markaynu maraynay adna wuu soo celiyay dhibba ma laha waqad yakuunu ishtiaaqu ishtiqaaqu waxaa laga yaba inuu noqdo mudaridan mid toosa oo qaacido noqda intii asal lagu siiyo meel walba adu aad geliso maalan haddaan ku dhaho aslu sallaa waxaa laga keenay min adducaa'i idan sallaa marba haddaad ii sheegtay in halkaa ka timid asmaa ismi faaciliy ismi mafcuuliya shifaadka mushab wuxo dhan anaa ka sidayn miisaan sarfaad isiisay kadibna waa maxay tasaariifta anaa ka sidayn waa muarida meel walbaan ka sidaynaya marka waa muarid haddii meeshii ishtiqaaq ku yimid keliya aad ku gaabsatana waxaa la waa hayr muarid xalaynu soo maray maalan haddaan maalan idhaahdo nin dheerba waxaan idhi nakhla nakhla waa geedkaa timaarta bixiya dheer ee suuqan ee baarka ah hada iyo luqa majaazan ninka dheer ee lamalowshaha ah cinda alcarab waxaa lagu iطlaaqaa nakhla idan isticmaal ismi الnakhla lirajuli الطawiil waa majaaz xaqiiqatun waa maxay waa ashjar almacruufa haddaad wax walboo dheer wax walboo dheer waran dheer baad aragtay antena dheer baad aragtay guri cirkale la aaday baad aragtay xadhig caraka waad aragtay wax walboo dheer haddaad nakla ku tiraado waa majaaz muarid ah haddaad laakiin meesha uu ku yimid keliya ku gaabsato oo ah fi rajuli awiil waa maxay waa majaaz hayru muarid xalayna wayna soo marray ila tahay macnuhu hadda ujeeda sheekhu waa kii xale aad soo marteen wax kale ma aha ayib itiraadku waa sida waqad yakuunu ishtiqaau muaridan kamaa maalna oo haddaanu soo marayna hadde waa maxay ishtiqaaqii asqarka uu sheekada ka soo hadlay weeye in markiiba ficil aad hesho ama masdar aad wax walba ka sii dayso inaad amarkii aad ka sii dayso majaaskiisa xaqiiqadiisiba aad tasaarif ka keento waqad laa yataridu inuusan kuu toosin baa laga yaabaayo meel aadan gelin karin oo ku gaabsato meeshii la maqlay carab inaad u isticmaashay keliya wadaalika kalqaaruurati alqaaruura dhaladan iyo qarshadan aad aragteen baa qaaruura la yidhahdaa asalkiisi waa maxay dheheen wadaaduhu laqawiintu waa waa alqaru fi shay min alqari fi shay shayga gudihiisa lagu sugnaan karo ee biyaha iyo dareeraha ceshan kara dhiilka iyo haamaha iyo koobabka iyo caagadaha iyo wax walboo dureeraa ama alaab shayga lagu shuban karaa la yidhahdaa qaarura fi luqati اlcarab asalkiisa yaa la yidhahdaa mxuu ahaay alqaru alqaru asalkiisu waa min alqari fi shay idan haddaan shay walboo godan oo wax lagu shubi kara aan qaarura dhahno waa ishtiqaaq muarid ah haddii laakiin qaaruwa aan u isticmaalo dhalooyinka keliya waa maxay waa ishtiqaaq hayru muarid ah asagoo asarkii masdarka uu yahay aladii yuqaru fiihi ama maa yaquru fiihi yaquru fiihi shayun yuu asal ah laakiin ishtiqaaqa keliya laga dhambalay qaaruray noqoto ismi kalemaba haynaba waa kan waxaan leenaha waa waa cila qaasira ah fii maal cilo mutacadiya iyo qaasir ma jirteen waa ishtiqaaq qaasir ah fii maxalihi idan alqaaruura waxay isku keensatay kownuhaa ay tahay zujaajo iyo kownuhaa uu taqaru fiiha alashyaa fiiha alashyaa ashyaadu ay ku sugnaanayso macnihii asalkana way wadataa idan maxalkeedana waa la ictibaariyey waxay la mid tahay markaad baabul eh, qiyaas joogtaan waxaad odhanaysaan gaabinta salaada la gaabinaya iyo mxuu aha soonka la furhay iyo cilatuhu waa waxaad dhahaysaan waa almashaqa cilatuhu waa almashaqa laakiin waa madbuuطun bikhilaafi الsafar bikhilaafi الsafar waa mashaqo ay ku duuban tahay safar ayib ama waa safar ku duuban mashaqo idan hadda qaaru waxaan u isticmaalaynaa dhalada wax lagu shuban kara wax ku sugnaan karo qariga ay dhala ku duuban tahay unbaa qaaroon la odhan kara ee wax walba wax lagu shubto ama godan ma noqonayo marka waxaa la ictibaariyey maxaliyadina waa la ictibaariyey asalkii qaraarkina waa la ictibaariyey marka waa ishtiqaaq qaasira fi maxali muhimadda inaad fahantaan umbaan ujeeda suuradaas kaga socon masale kaloo muhiima u gudbay oo aad iyo aad usuulka iyo cilmulkalaamka iyo caqaa'idka ku dhib badan laakiin fahamkeedu uu ku anfici hadda ka horna marar badan baan munaasabaad kaga hadlaan u malaynaya saddex masalo hadda isfangelaya faqrada waman qaama bihi wasfun yushtaqu lahu min dalika alwasfi ismun in kana da smin bikhilaafi anwaaci اrawaa'ixi waman lam yaqum bihi wasfun laa yajuuzu an yushtaqa lahu minhu ismun lakin ida kana mutasifan bihi wazaala yajuuzu an yusama bihi majaaza bictibaari ma kana la xaqiiqa wuxuu sheekhu u gudbay masaa'il saddex ah oo dalaalaat marka la marahayo ee lagaga hadlo usooyinta ay kaga hadlaan marka la marayo cilmulkalaamna marka sifatulkalaam iyo sifaatka daatiga ilahay la maraya laga hadlaa khaasatan cilmiga iyo kalaamkii marka la marayo marka tii horaan ku horayne wuxuu ka hadlayaa ruuxii tilmaan iyo wasfi iyo macno laga helo macnaha asaga ah hadduu magaca leeyahay macnaha asaga wasfiga asaga hadduu magaca leeyahay ruuxa uu wasfiga ku qumay magac baa looga dhambalahaya wa saaxib maraaqi sacuud odhan jiray cinda faqdi اlwasfi laa yushtaqu waacwas almuctasiliya alxaqu haddii wasfigii la waayo man qaama bihi اlkalaam hadda anigu waa darooryamahaya waxay leeyihiin waa wadaadku waa mutakalim ama waa muxaadir ama cashir buu wadaa sifatulkalaam baa laga helay kalaamkuna waa macne iyo wasfi ismi yeesha mar hadduu ismi yeesho waxaan leenaha waa mutakalim salaad cishaad tukanaysa markaad gasho maxaa lagu dhihi musallim magacaas ismigaa faacil baa lagugu dhejin limaada waxaa lagaa helay macnihii ahaa asala kufri baad ku dhacday waxaan leeyahay hebel waa waa kaafir lanna waxaa laga helay macnihii kufriga ahaa shirki baad ku dhacday waxaa lagu dhihi waa mushrik lianna waxaa laga helay macnihii shirkiga ahaa ilaahay waxaa laga helay sifatu اlcilmi fahuwa caalimun wa caliimun raxma laga helay raxiimun wey waraxmaan yacni mar haddii macnihii la helo ama wasfigii la helo alwasfu huna cinda اlusuuliyiin huwa almasdar almasdar fi naxwi huwa alwasfu wاlmacnaa fi اlusuul asmaaء اlmacaani waxaad u taqaaneen inaga da asma اlajnaas lagama hadlayo asmaaء اlmacaani waxaad u taqaaneen fi baabi الnaxwi huna waxaa loo yaqaanaa awsaaf iyo macaani fi baabi اlusuul dhibba ma laha haddii waصfiga iyo macnaha lagaa helo waxaan ka dhambalaynaa magaciisi waa haddii waصfiga magac uu ka yimaado awsaafan magac ka imaanin baa jira tiibu inoo bilaab u horraysa wuxuu uhi waman qaama bihi waصfun ruuxii macna laga helay yushtaqu lahu waxaa looga dhambali min dalika اlwaصfi macnaha asaga ismun magac baa lagaa sino ism faacila ama ism mafcuula wixii ka yimaada meeshaasba in kaana hadduu yahay waصfigaasi dasmin mid magac leh waa qaaciida u horaysay bkhilaafi anwaaci اrawaaixi kasa duwan idgoonaha iyo urarka iyo waxyaabaha sanka lagu qaado wakadalika اlaalaam kadalika اlaalaam haddii hadda adoo socda lagaa ursado barfuun lagu dhihi maayo isagaa barfuun ah maxaa lagu dhihi waxba kaasoo carfan baa lagu dhihi ayib haddii aad xanuun dareemayso xanuunkii magac lagaaga bixin maayo hel waa xanuunsanyin baa lagu dhihi huwa rajulun saraaaniyo lagu dhihi maayo kansar baa lagu dhihi mooyeen isagaa kansar ma lagu dhihi karaa aalaamta iyo rawaaixda iyo waxyaabahaas urka ah ruuxay ku qumeen magac loogama bixiyo maxaa yeelay lima wasfigaasaan magac ka imaaninba isim faaciliya magac kama yimaado macnaha bikhilaafi arawaaix walaalaam saasuu ujeedaa laakiin asmaa lmacaani waxay taa ku imaatay ismu macnaa ma aha aalaamta iyo rawaaixdu ismu macna mee waa asmaau jinsin waa asmaa jaamida ah taas asmaaljinsi bay u dhowdahay ataa ishtiqaad hadduu galo saas weye kan laakiin waa asmaau macaani awsaaf weeye uu ka imanayo macaani badan ay ka imanayso taa aan iskaga tagno iska ogaada waxaad kaga badbaadi ruuxii kufri ku dhacay kaafir lama dhihi karo kii shir ku dhacay mushrik lama dhihi karo kay bidca ku quntay lama dhihi karo mubtadic waa khilaafu luqati washarci iska ogaada inuu shaaricu inoo diidaba mooyeen ruuxuu wasfi ku qumay wasfigaa isman logama dilaacin karo inuu sharcigu yidhahdaba mooyeen qaacidan waa qaacida ijmaaciya muctasilana caqiidatan bay u khilaafeen luqahan way ogol ayagu markay yidhaahdeen ilaahay subxaanau wa tacaala waa caaliman bidaatihi ma qabaan waa lagu xadgudbaa waan lagu iftiradaa muctasila fi hada albaab brmaawina wuu baraarujiyey kitaabkiisa harxa alfiya markuu masaladan marayey wuu baraarujiyey wuxuu waxaan asxaabuna ka soo goora muctazila inay dhaheen ilaahay waa caalimun bilaa cilmin qaadirun bilaa qudratin mutakalimun bilaa kalaamin basiirun bilaa basarin xayun bilaa xayaatin wuxuu ihi hawshaas waa dulan kutubtooda waxaa ku qoran buu ihi hadda goorna qaraafi baa baraarujiyey waxaa ku qoran buu ihi inay ilaahay waa caalimun bidaatihi basiirun bidaatihi qaadirun bidaatihi biqudratii bay kaa diidan yihiin waxay diidan yihiin ilaah iyo qudro inay kala qaadaan waxay dhn mesha shirki baa ka soo boodi tacadud اlqudamaa aalihaha ka soo qaadir iyo wasfi qudro alaab waa in allaha aaliu alaa soo booday leeyihin waa edab daro <laughs> edab daro wey mawsuuf iyo sifaa la kala qaadaa awsaaf baa laga hadlaya daatada waa daata waaxido shariifa ah laakiin tilmaamaheed hadday hooyada xasanku tiraado oo ay haddana aabbaha jamaalku yidhaahdo xertuna magac kale alfooda kuu geliyaano islaantaad gursatay intay kaa hesho magaca kugu dhejiso toban magaclo aad noqoto mise nin baa tahay hal nin un baa tahay laakiin magacyon baa lagu badiyey yani waa iska waxooda falsafo aan macno lahayn wey ya ma isku mid maa sheekh butaar insaanku ma xume waa isku mid maaha ruuxuu ilahi inuu qaadir iyo aaminsan yahay laakiin ma diidin asagu wuxuu kuu diiday inaad kala qaaddo aduu kugu eedanaya tacadul aaliha aduu kugu eedanaya mhm. tacadul qudama baa dhacaysa ku leehay haddaad tirahda ilaahay waa eh, qaadirun biqudratin qaadir oo daata ah iyo qudro madax bannaan oo gooni u taagan laba qadiim baa meesha ka soo baxay walaa yakuun lqadiimu ilaa waaxidan buu ku maya looma tirin intaas waxaa loo tiiriyey inay yidhahdeen ilaahay waa qaadir isagoon qudro lahayn lanna waa khaa luqawe kaas waxay wa qaadirun bidaatihi maya isla inti maaha isla dhib ma waa iska baxti kalaami iska inti maaha markaa tirada waa qaadirun biqudra waxuu dareensanaya oo dhadhansanaya qudra munfasila can illaah oo sifo ilaahay marna uu qaadan karaa ah, marna uu waayi karaa ah. laakiin usuul caqaa'id baa keenta inay laaziman tahay laakiin markaan ka luqa aan suuraysano waa qaadirun biqudra waa macno aad waayi karto ama aad yeelan karto taasuba ka carraya oo shirkiba ka ursaday iyo gaalnimo wuxuuna ku yidhi waa qaadirun nacam biqudratin daatiya qaadiru bidaatihi caalimu bidaatihi samiicun bidaatihi basiirun bidaatihi laakiin adu markaad tiraado waa qaadirun bi aad soo istaagto biqudra waxaa ka imanaysaa weeye in qaadirnimada rabbi ay ka timid sifadan gooni u taagan sifaduna ay tahay mushtaqa minha magacuu rabbi qaatana uu yahay mushtaqun min sifatin iyo daata qadiimaa macnahaasu fiirinhaya asagoo ha fashilmay mufashilmi lakin waxaa weeye ninku wuxuu yidhi ha u tiirun keliya intaasaa loo jeedaa ayagu markaa amcusulo ma diidano nin walbo wasfi ku qumay in looga dhambalo magac laakiin markay baabul e, sifaat illaahi joogaanba waxay leeyihiin usuul caqaa'id baa diideysa waladila alqaaica diideysa in la yidhaahdo ilaahay sifaatka ku qumay ha looga dhambalo asmaa yani maanica kaley sheegteen ashaacirhu sameysan intaasuu sifaala awil maxaa yeelay adaliil acaqli alqaaطic baa keenaya in la kala tuuraa hawshaan ayagu waxay ku dhaheen adaliil qaaطic baa keenay in la yidhahdo ilahi waa qaadirun bidaatihi oon qudro la sheegin kale marka macnahooda iga daayeen muhiimaddu baxdiga kalaamiga halkaasuu ka yimaadaa halkan laakiin luqa ahaan ninkii wasfi ku qumay in magac looga dhambala hadduu wasfigaa magac leh waa masalatu ijmac qaraafi baa ijmaca soo guuriyey waxaa soo guuriya abusxaq ashiraazi waxaa guurinaya barmaawi laftirkiisa ayaa guurinaya wuxuu leeyahay khilaafku waa fii masala mucayana mabxad caqadi ana keenay weli ama luqa khilaaf kama jiro suurada kale u gudba sheekhu wuxuu uhi waman lam yaqum bihi wasfun ninkaan wasfi ku qumin ninkaan laga helin macnihi laa yajuusu ma bannaano an yushtaqa lahu min minhu ismun ninkaan tilmaan laga helin nimaan tukanayna waa musalli ma dhihi kartid nimaan somayna waa saa'im ma dhihi kartid nimaan jiifin wuu jiifa hadda waa khalad hurdaha lagaa helo markaad gelisood khuuriso waxaan ku leehay naa'im magaca naa'imta bidco weeye ma dhihi kartid xageed ka keenta waxaan leenahay waxaa laga helay liwujuudi الnawmi fiihi ayib marka waa masale cad weeye shekh islam tkiisa hawshaas ijmac ahaan wuu soo guuriya itifaaq الnaas kitaabkiisa sharxu caqida asfaniya wuu ku soo guuriya laakiin إida kaana mutasifan bihi wazaala waa masale saddexaad la garay ninka tilmaantii laga helay tilmaanta magac baa looga dhambale haddii masderka magac ka dhambalmi karmo haddii aan masderkii tilmaantii lagaa helinna magac lagaga dhambali maayo masale saddexaad oo ah hadda ka hor baa tilmaantan ku tilmaanayd kadibna waad ka xuubsiibatay ma lagaa daba keeni karaa magacii asagahaa tilmaantiisana aad ka tagtay bictibaari maa bictibaari maa kaan xalaynu soo marayn tii wey laakiin idaa kaana mutasifan bihi markuu ku tilmaanaa wasfigaas wazaala wasfigiina meesha uu ka baxo yajuusu waxaa bannaan an yusamaa bihi wasfigaa magaciisi in lagugu magacaabo majaazan tilaabo dheeraysi iyo balballaarsi biictibaari maa kaan iyadoo la eegahayo horaan waxaad ahayd laa xaqiiqatan hadda xaqiiqa maaha lama kuma sifaysnide xalan waxaynu soo marray tan waxaa loo shardiyaa cinda bacdi ahlicilm waa inaadan markaa ku tilmaanayn wasfi did ku ah kii hore aaibaad kufri baad ku tilmaanayd kufrigu waad ka soo tagtay waad islaantay hadda ma ku dhihi karaa kaafir magaca kaafirna ma ku siin karaa bictibaari annaka kunta mutasifan bihi fii yowmin min alayaam lanna suuragab liannaka alaan waxaad ku tilmaaman tahay wasful wax didkiisa oo ah islaannimo iyo iimaan ah in khilaaf ku jirana waynu soo maray waana la kala qaada asmaada diiniga asmaada caadiga ah ninkii labaatan sano ka hor wax dilay hadda waxaa lihi qaatil soddon sano ka hor kii waxaday waxaa la dhihi saariq shalay kii gaal ahaa maanta ma dhihi karta kaafir farqi baa u dhexeeya asmaada iska ogaada khatar weeye asmaada diiniga ah iyo sharciga iyo asmaada luqawiga farqi baa u dhexeeya labaatan sano ka hor kii waxaday waxaa lihi saariq waa ka tuugi warniyo waa sidee so adiga waa digsiga qaatay laakiin ninkii shalay soo islaamay ma dhihi karti kaafir inaa lahu ku leeyahay yani sharcigaa diiday ninkan in lagu idlaaqo ism اlkufri bacda ma taaba fain taaba waaqamu الsalaa waatow الzakaa faikhwaanukum fi اddiin ayb fakhalluu sabiilahu lama ogolo way kala tagaan asmada mararka qaarkood <coughs> sheekhu wuxuu yihi masale kale aan iskaga tagnee ya aduu toobadkeenaad tii la soco uu toobadkeenaad yidhi toobadkeenku ismu saariq inuu ridahayo waa in daliil loo helo lama hayo lama hayo toobadaadu magaci kaa ridi mayso taa bictibaari ma kaaru bictibaari ma kaaru ya taas waxaa le annisba waxay ku sugnaatay idaafadu adnaa mulaabasa taa macno ma dhib ma hadda waxaa weeye lakin waxaynu ka hadlayno maxaad ogu ilaaqday ma majaazan baad ogu ilaaqi mise xaqiiqatan wadaadku majaaza wuu kuu ogolaaday waxaa laga niqaashanaya xaqiiqatan wey faariqa qaatilka iyo saariqa iyo kulli ama ha ka toobad keena amanu ka toobad keenin warka waa la odhan karaa tuug ayib waxaad ka toobad keentay xuquuqdii aad dadka muxuu ahaaye ee u geysatay iyo dembigii wasfigii kuu qumay weli waa taagan yahay anoo eegahaya bictibaari maa kunta majaasan masale kale u gudba masaadirta u asayaala almasaadir asayaala dhihi jirteen afcaashu ama masaadirta midna waa shay intuu mar dhaco go saaba ku go'a midna waa shay iska daba yimaada si tadriijiyan si tadriijiya ama fii naxwi اlkalaam kalaamkii wixii la midka ah fatasmiyatuhu almutakalima lagu magacaabo xaqiiqatan weeye xaqiiqatan loogu magacaabo cafwan inamaa huwa cinda aakhirihi wa bacdahu bacda alaakhirina majaazun masaajid asayaara loo yaqaan ee si tartiiba u bilaabatay hal mar aan dafcatan waaxida dufcatan waaxida loolama iman karo laakiin waa isdaba dhici waa isdaba dhici goormaad mutakalim tahay inta aad hadlaysaad mutakalimta waxaana mutakalim lagu odhan karaa ereyga u dambeeya markaad ka dhaqaaqdo wixii ka horeeyen baad mutakalim tahay wixii ka dambe xaqiiqatan aad mutakalim tahay amaa bacdama aad muxaadarayso dhaqaaqday ma tihid mutakalim ma tihid xaqiiqatan lannu masterka sayaalka ama macnaha sayaalka xilliguu socdo ee uu shubmahay umbaadee baad ku tilmaaman tahay mar hadduu go-o in lagugu tilmaamo xaqiiqatan ma dhaci kartee majaazan ayb ama afcaasha kale aan sayaalada ahayn adoo ka soo tegey yaa lagula dabataagnaan saariq kaafir qaatil mooryaan qaaicu ariiq war shalay baan anugu wax boobay maanta manaa wax boobahaye halkii maruu dhacayn buu kugu dhagaaya ka asagu midna waa maxay markuu shubmahaye uu socdo unbaa lagugu tilmaami kara hadduu go-ana lagu tilmaami maayo aynu ka socon taqsiimu aakhar intan yartaasoo ma dhammayn karo iska dhib yartahay ya bal taqsiimun aakhar aan istaago wallahu aclam